firaqa ugu daran oo kooxda ugu daran oo nasaarada waxa ay leeyihiin oo waxa weye aada u guluwiga u sameeyey ciise waaba ilaah wey qeyb ka midana waxay leeyihiin huwa ibnullah wey qeyb ka midana waxa weeye maaragtay waxay yidhahdeen huwa thalithu thalaatha macnaha waxay ujeedaan ciisa wa maryam iyo allah tacaala allahu camaa yaquluuna culuwan kabiira saddexdaa kalaanba marka waa baatil wey qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi markuu caddaynayay gaalnimadooda iyo inuu baatil yahay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam kuwii waa gaaloobeen yidhi masiix waxa weeye ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ilaah weeye kuwii yidhi waa gaaloobeen qul waxaad ku dhahdaa faman yamliku min allahi shay-an in araada an yuhlika almasiixa bna maryama wa ummuhu man fi lardi jamiica yaa ka celinaya allihii subxaana qaadirkaa haddii uu doono inuu halaago masiix laftigiisa iyo hooyadiio maryama iyo ummadda dhulka kudhoolo ku nooloo dhan yaa ka celinaya walilaahi mulku samaawaati walard wma baynahuma yakluqu ma yashaa wallahu calaa kuli shayin qadiir allihii subxaana qaadirkaa oo waxa weeye samaawaadka oo dhan leh dhulka waxa jooga kulli wuxo dhan iyo inta udhaxaysaba wuxuu doono abuura wax walbana awooda in marka loo tiriyo ilmo aad bu uga nasahanya haddaba ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey gaalnimadoodii wuxuuna caddeeyey ilaahay inuu khaaliq yahay keligii yahay wax walbana awoodo wax walbana uu abuuri karo aayad kale ilahay waxa uu ku yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu ibnu maryam wa qaala almasiixu ya bani israa'iil acbudu allaha rabbii wa rabbakum nabiyullaahi ciisaaga ay leeyihiin waaba ilaah laftigiisibaa wuxuu leeyahay war ilaahay caabuda reer bani israa'iilow waxa weeye allihiida abuurtay caabuda anigana ay abuuray wuu caddeeye o wuxuu yidhi inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wama lilظaalimiina min ansaar war qofkii ilaahay shirki u sameeya oo cid kale ilaahnimadiisa wax ka siiya war ilaahay naar buu ugu talagalay jannana waa laga xarimay naar buuna gelayaa hoygiisu naar bay noqonaysa cid u gargaaraysana male haddana ilaahay waxa uu yidhi markii la caddeeyey qoladii tiri ciise waa ilaah gaalnimadood waa la caddeeyey kuu yidhi waa wiilkii ilaahayna waa la caddeeyey haddana ilaahay waxa uu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thaalithu thalaatha kuwii yidhi ilaahyada kan saddexeeyo weeye oo ilaahay saddex ilaah baa jirana iyagana waa gaaloobeen wamaa min ilaahin ilaa ilaahu waaxid ilaahye ma jiraan ilaa ilaah keliya un baa jira oo macnaha allihii subxaana qaadirka un baa ilaahe waxaan kaloo dhan waxba maaha waa loo goodiyo waxaa lay wa in lam yantahuu cama yaquuluuna layamasana aladiina kafaruu minhum cadaabun aliim haddaynan ka joogsan ba la yidhi cadaab adag baa taaban doona kabacdina toobadii baa loogu yeeray afalaa yatuubuuna ila allah wayastakfiruuna wallahu gafuuru raxiim war miyaynan ilaahay u toobad keenaynin oo dembi dhaaf weydiisanaynin oo xumaanta aynan ka joogsanaynin markaasa haddana ilaahay waxa uu caddeeyey ciise waxa uu yahay malmasiixu ibnu maryam ila rasuulun qad khalaq ciise maryamkaan aad leedihiin waa ilaah masiixu maryam ibnu maryam oo macnaha nabiy llahi ciisa ah aad ilaaha ku sheegaysaan wax kala maaha le ilaa rasuul wey rasushii hore oo ka horreysay isaga ayuunbuu la mid yahay oo nabiyullaahi ciisa iyo nabiyullaahi muusa iyo nabiyullahi ibraahim iyo nebiyadii ka horreeyay aynu soo marnay oo dhan ayuu la mid yahay wa ummuhu hooyadiina sidiiqatun waxa weeye waa mid run sheegta oo wax walba rumaysay oo waxa weeye ilaahay kalaamkiisii rumaysay wey kaana yakulaani acaam waxay cuni jireen ba lihi cuntada macnaa halkaa waxaa lagu radiyayaa see hadduu ilaah yahay oo waxa weye ilaahay waxa weeye inuu gaajoodo iyo inuu cunto u baado iyo inuu waxa weeye dhibaato ku dhacdo mid walbaa ka deeqtoonye see marka addoonkan gaajoonaya oo naftu ka dhacayso oo waxa weye intuu cunto cunaa dhow suuliga gelaya see baad uleedihiin waa ilaah undur kayfa nubayinu lahum alaayaat uma ndur annaa yu'fakuun bu yidhi ilaahay eeg bale bal saanu aayadaha uga cadaynayna haddana markaa ay waxa weeye kusii dhacayaan been abuurasho iyo dhibaato qaala ibnu kahiir raximahullah waxa uu yidhi xakama tacaala ilaahay waxa uu xukumay bikufrihim sharcan wa qadran ay macnaha diintiina inay ku gaaloobeen ilahayna waa u qadaray inay gaaloobaan oo waxa weye dadkaa gaalnima lagu xukumay fa akbara ana hada sadara minhum waxa uu arrintaasi ay ku hadleen oo yidhaahdeen ilaah weeye ciisa ka kabacdi markii nebigoodii u caddeeyey inuunan inuu yahay addoon ilaahay ee uusan ahayn waxa weeye wax kale ee addoon ilaahay uu yahay oo ciisa bnu maryam uu yahay waqad bayana lahum anahu cabdun marbubun makhluuq wuxuu u caddeeyey inuu yahay addoon ilaahay abuurtay oo aan waxba ahayn oo waxa weye aan ilaah ahayn oo wax kale ahayn dadkana waxba dheerayn ilaa inuu rasuul yahay mooye ma oo maaragtay ah, bal-aan uu ku dhashay mooye wax kale dadka kama duwana haddana wuxuu ugu yeeray daacin ila cibaadati illahi waxdahu laa shariika lah cibaadada ilahay buu ugu yeeray watawacadahum wuxuu u caddeeyey calaa khilaafi dalika binnaar qofkii khilaafa ariiqaa saxiixa naar inuu gelay wa cadama alfawzi eh, eh, bidaari alaakhira eh, inuuna jannada indhasaaraynin oo liibaanaynin oo khizi iyo dhibaato uu leeyahay adduunka aakhirana waxa weye dhibaata ku dhacayso oo wuxuu yidhi inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wama lidaalimiina min ansaar haddaba intaasoo dhan marka markay caddaatay in la yidhaahdo marka ay yidhaahdaan waxa weeye ina allaha thalithu thalaatha waa kalaan baatila wey wuxuu leeyahy marka ibnu jariir iyo keyrkiiba ibnu kasiir waxay leeyihiin waxay ka wadaan ina allaha thalithu thalaatha qowlkoodii ay oranayeen waxa weeye allah iyo waxa weeye oo aabbiya iyo ciise oo wiilkiya iyo waxa weeye kelimadii oo waxa weye min alabi ila alibni macnaha kelimadii ilaahay xaggi ka timid ayaa wiilki adu kalaan baatila oo waxa weeye aad iyo aad u cajiiba ayay ku hadleen firaq daalla weye marka oo waxa weye iyagii oo qaybo u kala qayb qaybsamaya oo waxa weye qaar waxaa la oran jiray almalikiya qaarna waxaa la odhan jiray alyacquubiya qaar waxaa la odhan jiray annastawriya iyagoo dhan kulligood haddana waxay aaminsanaayeen kalaamka baatilka oo kala duduwan ama wiil ku sheega <clears throat> oo wiilka ilaahay ku sheega ama ilaah ku sheega kulli waa baatil weeye kalaam baatilo weye leanna ilaahay baa le wamaa min ilaahin ila ilaahun waaxid ilaah ma jiro ilaa allihii subxaana qaadirkaa ah mooye macnaha ilaah xaq lagu caabudo ma jiro ilaa allihii subxaana qaadirkaa mooye oo laa nadiira lahu walaa shabiiha wax u dhigmo ma leh oo wax waxa weeye u eg ma leh oo wax u dhigmo ma jiraan waxa weye marka qofkii arrintaa la yimaadana wuxuu ku dhacayaa kufrinimo uma bacda dalika waxa weye ibn kahiir wuxuu yihi qowluhu tacaala wain lam yantahu cama yaquluun waa goodi weye waa waxaa loo yabohay inay naar gelayaan oo dhibaata taabanayso haddayna arrintaa ka joogsan adduun iyo aakhiraba in dhibaata ku dhacayso haddana kabacdi ilahay toobadiibu u furay oo waxa weye dembi kasto ay la yimaadeen ilahay waa kafuur raxiim mar walba toobadiibu u furaya afalaa yatuubuuna ila allah wayastakfiruuna wax toobad keena oo ilaahay ka baqa oo waxaad ku jirtaan ka baxa wey uma bayana xaala almasiix wa um, ummihi hooyadii iyo iyo nabiyullahi ciisa ayuu caddeeyey oo wuxuu yidhi waa addoon cabdun rasuulun wa ummuhu sidiiqa wax kale oo ay dadka dheer dheeryihiin ma jirto isaguna rasuul ilaahay buu ahaa addoon ilaahay buu ahaa hooyadiina waxay sadiiqa mid rumaysay waxa weye ma ahayn sida ay yihaahdeen yahuuddu waxay naag xun oo waxa weeye faajirada ma ahayn ee waxay gabar sidiiqada oo farjigeeda ilaalisay oo aan weligeed xumaan ku dhicin alihii subxaana qaadirkaana uu doortay ayay ahayd way mana ahayn nebiyad sida dadka qaar yihaahdeen ee waxay ahayd sidiiqa ayay ahayd waxaana u daliila inay labadooduba ay bilow aami ahaayeen kaana yaakulaani acaam leanna waman kana bi hadihi sifa waxa weeye sifada noocaasa qofkii laga helo oo cunto u baahan oo gaajoonaya ilaah ma noqon karo alihii subxaana qaadirkaa hani wey waatuu markaa wa qaala tacaala waid qaala allahu ya ciisa bna maryam aakhire markii la yimaado oo waxa weeye kulli nasaaradii iyo kuwii lahaa waa ilaah iyo kulli ay yimaadaan ayaa ilahay nabiyullahi ciisa la hadli doona fii suurati maa'ida akhirkeeda ilaahay ku caddeeyey ilaahay baa wuxuu odhan doonaa ya ciisa ciisow ya ciisa bna maryam aanta qulta linnaasi itakhiduuni wa umiya ilaahayni min duuni illah ma adaa ku yidhi dadka aniga iyo hooyaday ilaahya naga dhigta ilaah ka sokeeya qaala subxaanaka maa yakunu lii an aquula maa laysa lii bixaqin in kuntu qultuhu faqad calimta aniga arrintaa ima aboona bu yidhi inaan ku hadlo mana oran kara bu yidhi waadna ka nasahan tahay xumaanta noocaasa inaan aniga arrintaa dhaho xaqna umalihi haddaanse arrintaa iri anigu ilaahayo waad ogtahay faqad calimta waad ogtahay taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik aniga waxa nafteeda ku jira waad ogtahay waxaan ku hadlay waad ogtahay kulli wixii oo dhan waad ogtahay laakiin aniga waxba ma ogi miskiin addoonaana ah. waxaan ogaana ma jirto waxa naftaada ku jira ma ogi markaasuu ka bacdi addeeyo wuxuu yidhi innaka anta callaamu lguyub cilmi heybka o dhanna adaa ma qultu lahum marka wuxuu caddeeyey haddana inaanan ku oran kuma oran buu yidhi ilaa ma amartani waxaad i amartay mooye bi muxuu ahaa wixii lagu amray ciisa wuxuu ahaa an icbud llaha rabbii wa rabuk war ilaahay caabuda aniga anigay abuuray idinkana abuuray caabuda ayaan ku iri haddana wuxuu caddeeyey isagu wuxuu ogaa wuxuu yidhi wa kuntu shahiidan calayhim anigu intaan la joogay baan markhaanti ka ahaa oo ku markhaanti kacayay maa dumtu fiihim intaan la joogay falama twafaytanii markaad i oofsatay kunta anta raqiiba calayhim wa anta calaa kuli shayin shahiid markaad i oofsatay oo aan dhintayna adiga ayaa ka warqabay adiga ayaa ilaalinayay adaa og waxay sameeyeen aniga waxba kama og kabacdina wuxuu caddeeyey inuuna isagu arrinta shaqo kulahayn oo wuxuu yidhi in tucadibhum haddaad cadaabaysid ood cadaabtid fa inahum cibaaduka addoommadaadii wey wain takfir lahum haddaad u dembi dhaaftidna fa innaka anta alcaziizu alxakiim haddaad u dembi dhaaftidna min wax walba awoodaad tahay casiiz oo sharaf leh xakiima oo wax walba marka adig shaqo kumeli wey arrintaas cadaabtoodana shaqo kumeli dembi dhaafkooda shaqo kumeli ma hanta aniga waxba gacanta kumaayo halkaa marka waxaa qowlkoodii ahaa ay aaminsan yihiin qofku markuu dhinto ciisa gacanta qabanayo oo jannada gelinaya inayna waxba ka jirin ayaad halkaa ka ogaanaysaa oo qowlkaasi uu baatil yahay qaala ibn kair raximah llah waxa uu yihi yukbiru tacaala anahu yas'alu ciisa nabiy llahi ciisa ayaa ilaahay weydiinaya maalinta qiyaamaha calى sabiili اlikraami lahu wاtaqriici eh, macnaha wtawbiiki maaratay licaabidihi macnaha allihii subxaana qaadirka arrintan markuu weydiinaya nabiy llahi ciisa nabiy llahi ciisana waa lagu sharfaya oo karaamadiisa iyo wanaaggiisiibaa la muujinaya kuwii caabudayey oo daba joogayna waxaa lagu ceebaynaya beentoodii iyo iftiraagii iyo wixay ku been hawaasiyeen inuu yahay ibnullah ama yahay allah ama uu yahay shariik oo thaalithu thalaat iyo wixii lamida tacaala allahu camaa yaquluun fayas'aluhu weydiinayaa wahuwa yaclam annahu lam yaqac minhu ma yas'aluhu canhu wuxuu weydiinayaa ilaahay isagoo og inuuna nabiyullahi ciisa arrintaan samayn leanna inagaaba maanta og nabiyullahi ciisa inuuna dhihin waayo waxaynu ku aragnaa kitaabka ilaahay inuu nabiyullahi ciisa una dhihin waxa weeye arrintaa marka ilaahay maxaad moodaa ilahay waa og yahay laakiin iyagaa xujada lagu oogay iyagu sooma eran ciisa ilaaha hortooda isagoo taagan oo waxa weye ay maqlayaan ayaa leeyahay haddaba haye hadal ciisow ma adaa yiri dadkan waxa weye ilaah iga dhigta wy halkaasuu marka caddaynayaa beentoodii markuu ilahay yidhi anta qulta linnaasi itakidunii waum ilaahina min duni illah qaala subxaanak ay macnaha tacaalayta an yakuna macaka sharikun aad baad uga sarraysaa oad uga nasahan tahay oo waxa weeye arrintaasi kuma qalanto in la yidhaahdo shariik baad leedahay haddana markaasuu yidhi ma yakunu li an aqula ma laysa lii bixaqin ay laysa haada yastaxiquhu axadun siwaak arrintaas adiga mooye in ilaah laga dhigto adiga unbaa mudane cid kaloo mudan ma jirto haddii aan anigu marka arrintaa idhi oo arrintaa iga dhacday ilaahay waad ogta in kuntu qultuhu faqad calimta taclamu ma fii nafsi walaa aclamu ma fii nafsi qaala ibnu kasiir wuxuu yidhi wahada ta'adubun cadiimun fi lkhitaab waljawaab ilaahiygi subxaana qaadirka agtiisa ayuu ka caddeeyey isagoo tawaaducaya isagoo runtiisii caddaynaya oo waxa weye si saxiixa u jawaabay uu yihi aniga arrintaas shaqo kumidi kabacdina wuxuu caddeeyey inuu amray wixii lasoo faray ay wixii aad i amartay un baan anigu dadkaan gaadsiiyey meeshuu ka leeyahay ma qultu lahum ilaa ma amartani bihi qaala ibnu kahiir wuxuu leeyahay ay maa qultu gayra wax aan adiga i amrin aniga ma dhihin wixii aad i amartay markii aad i dirtay kitaabkana igu soo dejisay oo ahaa arrintaas soo socota kabacdi buu fasiray an icbud llah aniga waxaad ii amartay oo dadkaan ii dirtay inay ilaahay caabudaan caabuda ilaahay ida abuurtay ayaana ku i macnaha allihii anigana i abuuray idinkana ida abuuray caabuda ayaan ku iir shaqo kale aniga wax kale uma dirin shirkigaana iyagaa la yimid anay shaqa kuma halkaas marka ayuu nabiyullahi ciisa arrintiisii waa caddeeyey markaasuu haddana naftiisii caddeeyey wuxuu yidhi anigu allihii subxaana qaadirka u cadeeye wuxuu yidhi anigu waxaan ka markhaanti kacaya intii aan la joogay wixii aan amray iyo wixii ay sameeyeen un baan garanaya laakiin markaad i oofsatay oo waxa weeye adduunkiiba layga soo kaxeeyey aniga wax alla waxay sameeyeen war uma hayo shaqana kumeli haddaba xaggee ilaah ka yahay marka addoommadu waxay samaynayaan aduuna war uhay war uma hayo mala oge ka markaasuu caddeeyey inuuna waxa weye anigu taa isagu shaqo ku kabacdina runtii bacdee wuxuu yihi haddaad cadaabtidna hadda waa iyagaa kasbaday hiyasta wahum yastaxiquuna dalika haddayba ilaah kale caabudayeen oo ilaah kala sameeyeen hadda way xaq bay uleeyihin in la cadaabo marka haddaad cadaabtidna iyagaa u xaq yeeshay in la cadaabo oo ma aadan dulmiin oo dulmi maaha arrintaa haddaad u dembi dhaaftidna hadde waxa weye waad awooda oo arrintaas adiga ayaa waa taxta mashiiatik oo waxa weeye qofkaa doontina waa la cadaabin haddii uu kasbado kaa doontina waa u dembi dhaafin bicafwika wa karamika marka sidaa daraaddeed anigu arrinta shaqo kuma lihi wey inaka anta alcaziiz alxakiim hay w wacan abi dherin radi allahu canhu waxaa ka sugnaatay inuu yihi ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam qaama bi alaayata laylatan xata asbaxa habeen dhan ayuu aayaddaa nebigu celcelinayey oo salaatuleil ku tukanayey in tucadibhum fa inahum cibaaduk wa in takfir lahum fa inaka anta alcaziizu alxakiim ilaahay ow haddaad cadaabtidna waxa weeye waa addoommadaadii haddii aad waxa weeye afididna waad awooda markaasaa waxaa ku yidhi buu yidhi rasuulka ilaahay buu weydiiyey markaasaa rasuulku wuxuu yidhi inii sa'altu rabbii caza wajalla alshafaacata liummati ummadayda ayaa shafaacada weydiistay oo waxa weye inaan u shafeeca qaado fa acdaaniiha waa isiiyey wa hiya naa'ilatun in shaa allahu tacaala liman laa yushrik billahi shay-a waxay gaaraysaa oo loo shafeeca qaa nebigu u shafeeca qaadayaa qofkii waxa weeye aan ilaahay shirki u samaynin ayay gaaraysa oo waxa weye aan shirki ku dhiman macnaha qofkii ka toobad keena laga hadlayo ee macnaha qofkii dhintay isagoon shirki ku dhex jirin oo waxa weye allihii subxaana qaadirkaa ah tawxiidkiisu sax eh, u oo ilaahay keliya aaminsan hadduu dhinto waxa weye markaas allihii subxaana qaadirka ahaa waa u dembi dhaafaya oo waxa weye janno ayuu geenaya oo shafaacada nebiga ayuu qofkaa ku badbaadaya haddii xataa uu naar gala waa laga soo saaraya oo waxay arrintaasi way suganta xadiidkana ibnu maajah iyo imaamu axmed ayaa weriye waana xadiis xasana sida sheekh albani ku caddeeyey fi sifat salaati nabiyi صفxada boqol labaatan iyo ko wa qaala tacaala waxa uu yihi low araada allahu an yatakida walada lastafaa mima yakluqu ma yashaa subxaanahu huwa allahu lwaaxid lqahaar waxa allihii subxaana qaadirkaa hadduu doono inuu ilmo yeesho oo isagu uu doono inuu samaysto wuxuu doonu ilmo ka dhigan lah isaga cidna kuma diidi kadho leannaho samaawaadka iyo dhulalka iyo wax walba ilaahay baa abuuray aayad kale ilahay waxa uu ku yidhi nabiga iyadoo lala hadlayo fi suurati zukhruf qul in kaana liraxmani waladun fa ana awalu lcaabidiin waxaad ku dhahdaa baa la yidhi mushrikiintii iyo gaaladii kulligood haddii ilaahay uu ilmo leeyahay xataa faradan kalaamkiina haddii loo raaco hadduu ilmo xataa leeyahay anigu midda ugu hore qofka ugu horreeya caabudayaana oo ilaana isagaa ay abuurtay maadaama aniga uu abuurtay mar walba anigu ilahay waan caabudaya anoo ku caabudaya dariiqa xaqa ahaa subxaana rabi asamaawaati waalardi rabi alcarshi camaa yasifuun ilaahay waa ka nasahan yahay waxa ay ku tilmaamayaan aad buu uga nasahan yahay waayo in la yihahdo ilmuu leeyahay waa arrin aad iyo aad u khatara weeye waana inoo soo hormartay qul alxamdu lilahi aladi lam yatakid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulki walam yakun lahu waliyu min adulli wakabirhu takbiira allihii subxaana qaadirka ahaa hani buu ka yahay inuu ilmo yeesho inuu shariik yeeshona hani buu ka yahay oo cid la wadaagto wax ma jirto waxa weye cid caawisayna ma jirto rabbigii subxaana qaadirkaa ah oo sifaatkaas leh ayaa la rabaa in la caabudo ee lama rabo in shirki laga daba wado waxaa sugnaatay xadiis saxiixa oo bukhaari iyo warinayaan oo nebigu uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qaala allahu tacaala yaqulu allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi wa xadiis lqudsi shatamanii ibnu aadam walam yakun lahu dalik bilow aanigii way caayayaan oo ilaahay bay caayayaan arrintaasna xaq uma aylaha inay ilaahay caaya xaq uma aylaha yazcumu waxay sheeganayaan ana lii waladan wuxay leeyihiin ilmuu leeyahay ilaahay wa ana alaxadu asamad aladi lam alid walam uulad alihii waxa weeye waxaan ahay keligiya fardiya aan la dhalin waxna dhalin ka naزhan walam yakun lii kufuwan axad cid ii dhigantana ma jirto oo waxa weye ila mid ah xadiidka imaam الbخaarي ayaa werinaya fi kitaabi bid الkhalqi maaragtay waa xadiid saxiix xadiidkii abu hurayra radi allahu canhu weyn haddaba marka alihii subxaana qaadirkaa caybay ku tahay in la yidhaahdo waxa weye ilmuu leeyahy way caayayaan marka gaaladii oo allihii subxaana qaadirkaa wuxuusan u haboonayn ayay ku sheegayaan waana cay arrintaas an abi musa ashcari sidoo kale waxaa laga wariyay radi allahu canhu inuu yihi can rasuuli lahi sal l slam qaala inuu yihi laa axada asbaru calaa adaa samicahu min allah qof ilaahay uga dulqaad badan ma jiro cay iyo xumaan uu maqlay oo la caayayo haddana u dulqaadan kara binu aadmiga waa aragta haddii wax yar la caayo iska xanaaqaya waa dagaalamaya laakin alihii subxaana qaadirka ahaa iyadoo maantoo dhan la caayayo oo wax walba laleeyahay xumaana ayuu u dulqaadanaya wuxuu yidhi inahum yajcaluuna lahu waladan ilaahay ilmay u samaynayaan waxay leeyihin walad buu leeyah bal u fiirso oo welad buu le ahyaan wahum yarzuquhum cuntuu siinaya u irsaaqaya wa yucaafihim wuu caafimaadinaya wanaag oo dhan buu siinaya haddana ilaahay bay ilmo u tiirinaya subxaana allah bal arrintaa fiiri cajiibka xadiidkaa waxa weriye imaamu lbukhaari fi kitaab aladab maratay eh, xadiidka saxiix albukhaari ayuu ku werinaya iyo waxa weeye imaamu muslimna waa werinaya oo waxa weye waa xadiis saxiixa oo waxa weye sugan wey xadiidkii abi saciid maratay abi musa alashcari halkaa wuxuuna tusayaa marka ilaahay dulqaadkiisa maantoo dhan baa waxa weye shirki loo samaynaya haddana waxa weye xoolaa la siinaya ilmaha la siinaya wanaag o dhan baa la siinaya wax walbaa ilaahay siinaya iyagana shirki bay u samaynayaan oo intaas shirki bay ku jiraan subxaana allah ilahay waa u dulqaadanaya marka addoommadiisa oo waxa weeye waa aad buu u dulqaad badanyahay oo u sabraya waxaana kaloo sugnaatay nebigu inuu yihi calayhi salaatu wassalaam laakin yay moodin dadka noocaasa inay arrintaa wanaag tahay oo waxa weye iyaga ay arrin wanaagsan ku jiraan leanna ilahay waxa uu leeyahay nebigu wuxuu leeyahay xadiid ina allaha layumli yumli xata ida akadahu lam lam yuflithu ilaahiyba subxaana qaadirkaa qofka daalimkaa waa u kaadiya waa sugaa wakti buu siiya istidraaj ba la yidhahda haddii laakiin uu qabto khalaas ou dhamaatay ma fakanayo markaasuu nabigu wuxuu asriyey wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wa hiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid fi suurati huod marka waxa wey haddii ilaahay intuu dadka ukaadiyo ukaadiya hadhow qabto waxa weye halaag bua usugnaaday mana fakanayo saasaana lagu abaalmarinaya qof kasta oo haalima xadiidkaana imaamu albukhaari ayaa werinaya iyo imaamu muslim iyo imaamu tirmidi ibn maaja waa xadiis saxiixa oo sugan weeye oo waxa weye ay kulli wariyeen oo saxiixa w halkaa marka waxay nooga sugnaatay inay arrintaas oo dhan allihii subxaana qaadirka ahaa ay ay ku tahay haddana ilaahay u dulqaadanayo haddana in la iska ilaaliyo wey wa qaala tacaala kadalika wa kaayin min qaryatin amlaytu lahaa wa hiya daalima uma akhdahu aliimun shadiid bal wa hiya daalimatun uma akhadtuhaa wailaya almasiir marka waxa weye meeqa magaalo uu yidhi ilaahay qarya macnaha meeqa magaalo kibirtay loo kaadiyey oo wakti la siiyey oo loo seerka dheereeyey hadhow markii la qabtayna haddi la haraagay oo waxa weye aakhirana markay tagaan ciqaab iyo waxa weeye wax walba u dambaysa waatuu ilahay aayad kale kulahaa numatichum qaliila uma nadruhum ilaa cadaabin galiid cadaab adag ayaanu haddana u dhibaato gelinaynaa intaan marka hore xoogaa u raaxayno oo adduunkan loo raaxeeyo qul ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun waxaad ku dhahdaa baa la yidhi nebiga kuwa ilaahay ku been abuuranayo ilmo u sheegaya weligood ma liibaanayaan mataacun fi dunya waa adduunyadan wax yar baa loo raaxaynaya uma ilayna marjicuhum uma nudiiquhum alcadaab ashadiid bima kanuu yakfuruun macnaha markii la celiyo oo ay dhintaan geeridiina dhimiyaan aakhiro tagaan maxaa uga horeeya aakhiro cadaab iyo dhibaato iyo mashaakil oo dhan walciyaadu billah ilahay naga badbaadiyo oo waxa weye cadaabku aad buu adag yahay rabbigii subxaana qaadirkaa hanaga badbaadiyo haddaba qowlkaa waxaa inooga caddaaday inay baatil tahay kalaamka waxa weeye ay wadaan nasaarada iyo waxa weeye yahuudu oo waxa weye ay leeyihiin qaarna leeyihiin ciise u gafeeyaan qaarna ay leeyihiin wiilka ilaahay bu ahaa waxaasoo dhan waa baatil qowlka muslimiinta odranaya inuu ahaa cabdullahi wa rasuuluh ayaa saxiixa qodobka koob iyo toban wuxuu keenayaa dikru manshai ciisa ciisa bna maryam wa bayaanu bidi i lwaxyi ilayhi nabiyullahi ciisa marka oo koray oo waxa weye weynaaday oo waxyigii ku bilaabmay oo waxa weye injiil lagu soo dejiyey oo waxa weye markaa noqday waxa weye nebi iyo rasuul ummadda u yeeraya ayaynu halkan ka bilaabayna intaa hore o dhan waxay ahayd macnaha dhalashadiisii iyo waxa weye maaragtay xaaladiisii hore hooyadii laga soo sheekeynayey hadda ayay markaa waxyigii iyo hawshiisii iyo nebinimadii la diray hadday bilaabanaysaa marka qaala ibnu kahiir raximahullah waxa uu yidhi waxay noo soo hormartay macnaha nabiy llahi ciisa calayhi salaam inuu ku dhashay bayt lmaqdis laakiin dadka qaar baa khaldamo waxay yidhahdeen wuxuu ku dhashay maaragtay masr laakin waa khalad wa ana maryama saafarat macnaha maryama ayaa markii hore markay dhashay oo muddo uu joogay ayay maaragtay u safreen ba la yidhi xagga iyada iyo ninkii la odhan jiray yusuf ibnu yacquub annajaar ayaa waxay aadeen ba la yidhi mashar u ambabaxay markuu kuray noqday kabacdi markaa ayay goortii dambe markuu weynaaday ayuu dee dib ugu soo noqday dhulka wuxuu yihi qaala maxamed ibn isxaaq eh, isxaaq ibn bishir waxa uu yihi iyo muqatil iyo can adaxaaq can ibn cabaas laga warinayo wa kaana ciisa yara alcajaa'ib waxyaala cajaa'iba ayuu arki jiray markii uu yaraa ilhaaman min allah ilaahay baa ku ilhaamiyey Eh, eh, fafashaa fiihi macnaha arrintiisii eh, fafashaa dalika fi lyahuud markii uu roonaado dhalinyaro noqday ayaa arrintii marka markii la ogaaday macnaha isagoo yarba waxyaalo cajiiba ah in lagu arkay ayaa yahuuddii warkii gaaray fahamat bihi banu israa'iil alayli aan kan intuu yaryahay dilna bay dhaheen oo ka gaarsiino ile nebiyada dili jireen oo caadadooda ahayd nebi kasta inay yidhahdaan waa dilaynaa oo isku dayaan xataa nebi maxamed say isugu dayeen inay dilaan marka dhaqan bay uleeyihiin inay nebi walba dilaan oo waxa weye nebiyada aad baa loogu imtixaamay nimankaas w fakhaafat ummuhu hooyadiisaa wacabsatay fa awxa allahu ilaa ummihi ilaahay baa wuxuu u waxyooday eh, inay la aado ilaa ardi masr masr oo la tag oo halkaa ku hay wadalika qowluhu tacaala buu yidhi wajacalna bna maryama wa ummuhu aaya aayad iyo calaamad mucjisa ayaanu dadka uga dhignay maryamo iyo wiilkeediiba macnaha ciisa ibna maryam iyo hooyadiisba wa aawaynaahuma ilaa rabwatin dati qaraarin wa maciin waxa aanu dejinay oo waxa weye aanu hoy uga dhignay macnaha dee wa aaweynaahuma macnaha waxa ilaahay uu dejiyey dati qaraarin wa maciin marka halkaa culamadu wa isku waa isku khilaafeen sida ibnu kahiir uu leeyahay maxaa laga wadaa halkan dhata rabwatin maxaa laga wadaa bihadi rabwa wuxuu yihi arabwa macnaheedu waxa weeye sifatun waa sifo waa tilmaan wa hiya anaha rabwatun wrabwatu huwa almakaanu lmurtafic rabwa waxaa la yidhahdaa dhulka kor ukaa ukacsan min alardi aladi aclaahu mustawin yuqaru calayhi macnaha dhul kor u kacsan oo haddana kor ka siman matalan buur dheer oo korka ka siman oo la degi karo oo waxa weye meel aad iyo aad u qiimo badan oo waxa weye ayaa la yidhahdaa rabwada oo murtasic oo ballaaran ayaa la yidhahda haddana markaa ilo biyaa iyo meel raaxa oo adugu dhul raaxa weeye ba la yidhahdaa dhata rabwatin faqiila waxa la yidhi almuraadu ba la yidhi almakan aladi eh, waladat fihi lmasix waxa weye waa meesha ay ku dhashay qaarna waxay waa baytulmaqdis bay yihaha nakhlatu baytulmaqdis weye ba layidhi qaarna waxay yidhahan maya ma ahe waxay yidhahan macnaha qolada hore waxay yidhahan waa baytulmaqdis o waa meeshii aynu kusoo marnay fanaadaaha min taxtiha anlaa taxzan qad jacala rabuka taxtaki sariya ay biyihii iyo waxa weye meeshii wanaagsanayd oo halkaa ku raaxaysanaysay halkaa ayaa laga wadaa ayay yidhaahdeen oo waxa weye culamada qaar baa halkaasaa ku fasiray way marka wuxuu yihi maxamed eh, eh, isxaaq ibn bishir waxa uu leeyahay isagoo kasoo guurinaya maaragtay wahab ibnu munabaha waxa uu yihi ina ciisa lama balaga markuu gaaray saddex iyo toban sano amarahu allahu an yarjica min bilaadi misr markuu oh, saddex iyo toban sano ku gaaray masr oo uu weynaaday ayaa waxaa la yidhi celi marka oo baytulmaqdis ku celi oo waxa weeye ama iiliyaa meeshila ama baytulmaqdis xaggaas ayaa la yidhi ku celi qaala waxa uu yidhi faqadima calayhi yuusuf ibnu maaragtay ninkii aynu soo marnay oo yuusuf ibnu najaar oo khaala ummihi ahaa maaragtay ayaa markaa ibnu khaali ummihi macnaha ninkan yuusuf la yihaahdo waxa u ahaa macnaha abtigiisaa dhalay ama waxa weye ibnu khaali ummihi macnaha wuxuu ahaa abtigii ayaa dhalay ama waxa weye masalan hooyadiis ayaa maaragtay ilma abti ahaayo kabacdi markaa ayuu soo celiyey marka dameer buu kusoo qaaday buu yihi waa taariikh kolay laakin wax daliila looma hayo calaa kulli xaal isagoo dhowr iyo toban jiruu masar kasoo noqday ayay leeyihiin saasuu soo guurinaya ibnu kathiir raximahullah kabacdi markuu yimid iiliya waa dhulkaas baytulmaqdis iyo eelkaan ku yimid ayaa waxa weeye injiil lagu soo dejiyey wacallamahu tawraat tawraatna ilaahay baa baray markaasuu mucjisooyinkiina la siiyey ixyaa lmowta iyo inuu waxa weye dadka xanuunsan daweeye iyo waxyaale cilmi geyba ah inuu ka sheekeeyo waxyaalihii ay guryahooda ku qarsadeen iyo waxay cuni doonaan iyo waxaasoo dhan buu u sheegay oo waxa weye markaas uu noqday nin lala yaabay dadkii o dhan baa ogaaday arrintii baa marka aad iyo aad markaa waxay u faaftay cajaa'ibkiisii ayaa yahuudi iyo meel walba gaaray marka marka halkaas ayay arrintiisi ka bilaabatay bali halkaa qowlkaasi wuxuu keenayaa isagoo dhowr iyo toban jira ah marka in lagu soo dejiyey waxa weeye injiil oo waxa weeye ilaahay uu nebi ka dhigay oo waxa weye markaa kabacdi la siiyey kutubtii kitaabkii lagu soo dejiyey marka qodobkaas wuxuu inoo khulaasaynayaa waxay leeyihin culamadu isagoo yar bay hooyadii la tagtoo xaggaa iyo masr la aaday oo kala fakatay yahuuddi inay dilaan leannahu masr waxaa deganaa nimankii qibdiga ah oo faraaciintii ayaa deganaayo reer bani israa'iil ma deganayn xaggaasay marka ula carardhay ba la yidhi si aynan u dilin inta uu yar yahay kabacdi markaa markuu roonaaday oo dhowriyo toban jir noqday ayaa dib loo soo celiyey oo masr dib loogu waxaa loogu soo celiyey dib maaragtay dhulkan baytulmaqdis ulmaqdis ayay leeyihi qodobka labiyi toban wuxuu keenayaa bayaanu nuzuuli lkutub alarbaca wa mawaaqiitiha injiil goormaa la soo dejiyey waxaynu soo marnay hadda ka hor xadiidkii waxa weeye aynu soo caddayno qisatu aadam iyo qisatu nabiyullahi maya qisatu ibraahim iyo qisatu muusa ba inagu soo maray waxa uu yidhi unzilat itawraatu calaa muusa fii sitti layaalin markani xadiis maayo waa atar waxaa laga werinayaa maaragtay ninka la yadhaha mucaawiyata ibni saalix ayaa waxau leeyahay waxa lagu soo dejiyey towraad calaa muusa markii ay tagtay dhowr hamayn sita liyaal lix hamayn markay ka tagtay ramadaan xadiisna waa sheegay taas waa sax ayaa lagu soo dejiyey zaburna nabiy llahi daawud waxaa lagu soo dejiyey labiyo tobankii qaarna waxay leyihin sideed iyo tobankii riwaayadda xadiidka waxay leedahay maaragti sideed iyo toban way wadalika buu yihi bacda tawraat biarbacmiatin sana wahnatayna wa thamaaniina sana afar boqol iyo iyo siddeetan iyo laba sana udhexaysay buu yihi zabuur oo daawud lagu soo dejiyey iyo tawraat ayuu leeyihi injiilna waxaa lagu soo dejiyey ciisa sideed iyo tobankii ramadaan bacda zabuur bialfi caamin wa khamsiina caaman macnaha kun iyo konton sana udhexaysay buu yidhi nabiyullaahi daawuud oo zabuur lagu soo dejiyey iyo nabiyullaahi ciisa injiil lagu soo dejiyey qur-aankana nebi maxamed waxaa lagu soo dejiyey afar iyo labaatankii bisha ramadaan ayaa lagu soo dejiyey way qaala ibn kair raxima llah waxa uu yidhi tafsiirka shahru ramadan aladi unzila fihi lqur'aan ayaa axaadiidtaas ku soo aroortay oo aanu kusoo caddaynay wayna jirtaa oo waxa weeye injiil iyo towraad iyo kulli in xilliyadooda la soo dejiyay axaadiis baa sugtay hadda ka hor baana xadiidkaa ka soo hadalnay oo waa arrin sugan wey oo waxa weye in nabiy llahi ciisa lagu soo dejiyey injiil waa sugan tahay ramadaanna la soo dejiyey waa xadiidkii aynu qisatu ibraahim iyo qisatu muusa labadaba kusoo marnay oo sugan weyn way waxay leeyihiin marka culummadu waxaa lagu soo dejiyey injiil sida uu leeyahay ibnu jariir fi taariikhihi isaga oo jira maaragtay ibnu thalaatiina sana soddon jir isagoo ah haddana saddex sane buu la joogay oo waxa weye uu dadkii diinta ugu yeerayey kabacdina markay damceen in la dilo isagoo soddon iyo saddex sano jira ayaa ilaahay kor u qaaday oo waxa weye la kor yeeray marka inuu soddon iyo saddex sano lagu kor yeeray way sugan tahay oo waxa weeye sida inoo imaan doonta axaadiis iyo aathaarba ayaa caddaynaya laakiin in laso lagu soo dejiyey injiil isagoo soddon jirta bay culamada qaar leeyihin qaarna waxay leyin isagoo yaroo dhowr iyo toban jira lagu soo dejiyey walcilmu cind allah ilah baa garanaya qodobka saddex toban waxaan kusoo qaadaynaa dikru jumlati min akhbaari ciisa calayhi salaam wa mucjizaatihi nabiyullahi ciisa akhbaartiisii iyo waxyaalihii mucjizada ahaa oo uu lahaa bal baynu halkaan qeyb ka taabanayna allihii subxaana qaadirka ahaa ilaahay wuxuu ku ayiday nabiyullahi ciisa ilaahay horta wuxuu ka nabadgeliyey ninka la yidhahdo ibliis ilahay waa ka nabadgeliyey faqaala tacaala ilahi waxau yidhi yaa ciisa bna maryam ya ciisa bna maryam adkur nicmatii calayka wa calaa waalidatika id ayadtuka biruuxi lqudus ay macnaha markii aan kugu adkeeyey arrintaada jibriil oo wax walba uu kaa ilaalinayey oo waxa weeye uu kula jiray tukalimu nnaasa fi lmahdi wa kahla waa mucjisooyinkii la siiyey isagoo yar inuu dadka la hadlay isagoo weynna oo kahuulada waa marku weynaado garmadoobaha yahay inuu dadka diinta ugu yeeray hay waid callamtuka alkitaaba walxikmata watawraat markaan ku baray kitaabka iyo waxa weeye maaragtay tawraad iyo injiil xikmad aan kugu soo dejiyey sunaa iyo wanaagga iyo diinta waxaasoo oo dhan xusuusa baa la yidhi waid takhluqu min adiini ka hayati ayri xusuusadaa la yidhi tana waa mucjiso kale markii aad abuuraysa oo samaynaysay maaragtay dhoobo ka dhigaysay ka hay-ati tayr shimbir oo kale kabacdi markaa intaasoo dhan iyo aayadihii waxa weeye ilaa aakhir aaya alna waa soo sharaxnay waxaasoo dhan waxay ahayd mucjiso ilaahay siiyey waxa uu yihi kacab ibn axbaar waxaa laga werinaya can wahab bni munabihin iyo ibn cabaas iyo maaragtay sulayman eh, salman alfarisi iyo waxay yidhaahdeen lama bacaa ciisa bna maryam lama bucita ciisa bna maryam wa ja'ahum bilbayinaat jacala almunaafiquuna walkaafiruuna min bani israa'iil yacjabuuna minhu yucajabuuna minhu macnaha waxay la yaabeen arrinta uu ku hadlayo iyo waxa uu keensaday istihzaa bay ka bixi waayeen iyo inay ku qosqoslaan oo ku dheeldheelaan ayay ka bixi waayeen waay way u yimaadaan baa markaasu wuxuu yidhahdaa nin maxaan xala cunay ii sheeg waxaan xala cunay maxaa gurigeyga ii yaal markaasu u sheegaabaan mu'miniintii waxay ka arrintaas u ziyaadisaa iimaan gaalada iyo munaafiqiintiina kufri iyo nifaaqnimo iyo shirkiyay u ziyaadisaa laakiin intii mu'miniinta ahayd markuu arrintii caddeeyo waa kusii farxaan waayo waa maaragtay arrin saxiixa allihii subxaana qaadirkaabaa ah marka inoo caddeeyey oo aad uga hadlay arrintaa oo ilaahay waxa uu yidhi id qaala allahu ya ciisa bna maryam ya ciisa bna maryam adkur nicmatii calayka wa waalidatika id ayatuka biruuxi alqudus tukalimu annaasa fi lmahdi wa kahla callamtuka alkitaaba walxikmata waltawraata walinjiil wa takhluqu min adiini ka hay'ati tayri biidni marka shimbirtaan marka uu samaynayo mucjiso ha ahaato isagu dhoobuu dhoodhoobayaa dhoobuu samaynayaa wuu ku afuufayaa biidni illaahi bay waxay ku noqonaysaa shimbir duulaysa fatanfuku fiiha fatakunu kayran biidni markii aad ku afuuftid ayay waxay noqonaysaa shimbir duulaysa laakin hadda adigu maanta dhoobo soo qaado maantao dhan wax ku afuuf shimbir kama dhihi karin laakin ninkan ilahay baa u idmay nabiy llahi ciisa ilahay baa u idmay ilahay baa u ogolaaday waa arrin mucjisahu la siiyey waxa weye marka waa cajiib wa wy waxa la yidhi marka wa tubriu lakmaha walabrasa biidni qofkii xanuunsanaayo indhala-aabaad biskoynaysay kii barasta qabay baad biskoynaysay oo daweynaysay laakin idankayga wa in tukriju lmawta biidni qofkii dhintay qabrigii ka bax leeyahay wuu soo baxaya laakin waa idin bacda idni illah waid kafaftu bani israa'iila canka id ji'tahum bilbayinaat reer bani israa'iil markay damceen inay ku dilaan waa yahuudi oo aan markaa kaa qabtay oo gacmahooda kaa laabay fa qaala aladiina kafaruu markaad wax cad ula timid ayay arrintaa damceen intii gaaloodaha waxay idhaahdeen in haada ilaa sixirun mubiin arrintaani waa sixir wey ninkaani waa sixirow weligood saasay oran jireen nebiyadoo dhan waa sixirow bay oran jireen dhaqan bay u ahayd iyo caado inay weligood saa yidhahdaan waida waxaytu ila alxawaariyiina an aaminuu bi wa birasuuli qaaluu aamanaa washhad bna biannana muslimuun markaan u waxyooday oo xawaariyiintii ku ilhaamiyey waxyigan waa waxyi ilhaam bay leeyihiin culummadu ay macnaha waxyi lagu ilhaamiyey weeye oo allihii subxaana qaadirka ayaa qalbigooda ku riday inay ilaahay rumeeyaan oo ciise ay raacaan oo diinta qaataan qaala ibnu kasiir raximah llah waxa u yihi aayaddan ilahay wuxuu inoogu caddeeyey nicmadii iyo wanaaggii ilaahay uu galay nabiyullaahi ciisa wuxuu abuuray isagoon aabba lahayn oo waxa weye hooyo keliya ka abuuray haddana calaamado iyo aayado mucjiso ah buu siiyey haddana wuxuu ku adkeeyey arrintiisii mar inuu nabi maaragtay jibriil la socdo oo ilaaliyo leanna ilaahay baa doortay oo waxa weye saa u ilaalinayay haddana waxa weeye jibriil markii lagu adkeeyey hade jibriil waa ilaalinayaa oo waxa weye mar walba malaa'ig inay ilaalinayso hadday cid u dhowaan karta ma jirto way kabacdi markaa ayaa waxaa la siiyey mucjisooyinkaa faraha badan kow waxaa mucjisooyinkiisa ka mida ah horta aabam lahayd laba wuxuu dadka la hadlayay isagoo hadda dhashay ayuu dadka la hadlayey oo waa mucjiso tukallimu nnaasa fi lmahd ay markuu dhashayba waatuu dadka la hadlay hadalkiisiina waatuu inoo soo hormaray oo ahaa inii cabdullaahi waatuu ka bilaabay ilahay wuxuu yidhi waid callamtuka alkitaaba walxikma iyadana waa mucjiso kale isagoo yar baa la baray sida maarata wax loo qoro wax loo fahmo kulligi saasay yidhahdeen culummadu xikmadaani waa fahamkay dhaheen kitaabadana waa qoraal waxay haddana la yidhi watawraata walinjiil tawraad iyo injiilba waa la baray injiilna isagaaba lagu soo dejiyey tawraadoo nabiyullahi muusa lagu soo dejiyeyna iyadiyo saxiixa mar labaad la baray oo ilaahay baray waid takhluqu min adiini kayatin ayri biini walu fiirso haddana waa mucjiso kale shimbir buu samaynayaa waxay noqonaysaa maaragtay dhoob buu ka samaynayaa shimbir duulaysay noqonaysa waa mucjisadii ugu daray lama hayo ilaa iyo hadda bilow aami waxa wax intuu sameeyey ay wax nool noqdeen ilaa ciisa mooye lama hayo haye haddana markaa mucjiso waxaa ah oo cajiib ah markii shimbirkii uu sameeyo oo dhoobo ka sameeyo buu nafta ku afuufayaa markaasay duulaysa waa shimbir caadi waxaa kaloo sii ah ilaa iyo hadda oo dadkii cilmi kasta gaareen oo heer kasta gaareen lama hayo qofka la aanta ku dhashay wax indha u sameeyo ama kii indha beeray xataa indhihiisu finish noqdeen indha uma samayn karaa haddaba kii indha la aanta ku dhashay oo akmaha la yidhahdo eberka ayuu gacanta saa u saarayaa wac labadii indhoodba caadi bay u noqdeen waa soconay waa cajiib wey kii xanuunsanaa oo barasku ku dhacay oo laga daliilaya maarata baraskuu qabaaye hala kanti hala karantiilo oo yaan loo dhawaanin oo yaan agtiisa la marin ayuu saa gacanta u marinayaa caadi buu noqonaya iyo caadiya ayaa ilaahay usoo celinayaa wuu biskoonaya waa cajiib qof mayda oo dhintay buu u imaanayaa wuxuu leeyahay soo noolow wuu soo istaagaya waa hadlaya waaba kan subxaana allah waa arrimaha ugu daran wey waa waxa marka ay ku halaagsameen mucjisooyinkaasay ku halaagsameen waxa weye nasaaradu xera ninka intaa sameeyey isagaaba ilaaha marka way laakiin intaba waxay ilaaween allihii subxaana qaadirkaa inuu wax walba awoodo oo ciduu doono oo wax walba siin karo ilaahay wuxuu ku mano sheegtay waxaa la yidhi waid kafaftu bani israa'iila canka id ji'tahum bilbayina xuf baa la yidhi markaan reer bani israa'iil gacmaha ka qabtay oo waxa weeye dilkaagi iyo dhibaatadaadii aan kaa badbaadiyey oo waxa weeye markii waxa weeye wanaagga noocaas aan ku galay ciisow xusuusa baa la yidhi ha markii ilaahay kor qaaday oo waxa weye ay damceen inay dilaan oo waxa weye ay lugooyaan ilahay baa inta kor u qaaday ka badbaadiyey xumaantoodii haddana waxa weeye wanaagga kale oo loo galay nimankii xawaariyiinta ah. xawaariyiinta waxaa la odhan jiray waa saxaabadii nabiyullahi ciisa meesha nabiga calayhi salaatu wasalaam inagoo hadda raggii rumeeyey aynu ka dhahna asaxaaba ayay waxay ahaayeen intii rumaysay xawaariyiin marka xawaariyiintu waa khaa khaasada waa dadka aad iyo aad ugu dhow dhow sida abubakar iyo cumar iyo ragga noocaasa oo hareerihiisa fadhiyey oo aad iyo aad u ilaalinayay wuxuu yidhi marka ibn kaثيir almuraadu buu yihi bilwaxyi huna waxyu ilhan ay arshadahum اllah ilaahay baa ku hanuuniyey inay maaragtay ay hanuunaan oo raacaan siduu ilaahay aayadaha badan ugu lahaa aayado kaleba maaragtay wa owxaa rabuka ila naxli waxa weye shinida haddana lama khidaayo ilahay baa ku ilhaamiyey inay waxa weeye maaragtay samayso malabka iyo waxa iyo aayaddii kale wa owxaynaa ilaa umi muusa an ardaciihi faidaa akifta calayhi faalqihi fi lyam ee waa waxyu ilhaam wey marka intaasoo dhan waxay culimmadu leeyihiin waa waxyu ilhaam ilaahay baa ku ilhaamiyey ee ma aha waxyi caadiya oo loo soo waxyooday ma aha qalbigooda ayaa ilaahay ku tuuray xaqii markaasay yidhahdeen aamanaa billah aamanaa ilahay baan rumaynay washhad biannana muslimuun ka markhaanti noqo inaad maaragtay aanu rumaynay wa hada min jumlati nicam illahi calى cabdihi warasuulih macnaha waa nicmadii ilaahay u galay inuu u sameeyey saxaabo rumaysay rag waxa weeye raacay wanaaggaasoo dhan in loo diyaariyey waa arrin aad iyo aad u muhiima ah, waayo rabbigii subxaana qaadirkaa ah ayaa waxa weye wanaaggaasoo dhan u galay wey w waa tuu marka nebigana loogu galad sheeganayey oo ilaahay lahaa huwa aladi ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم في سورة أنفاal alhi سuبحaن qاdirka qalbiga qofka markuu inta soo dumo ku jeclaysiinayo wa awooda لأnه nebigu wuxuu yihi إن القلوبa bayna إsبعayni min asاaبع الرحمn يqلبha kayfa yشhاء suu doono u rogrogaa qofkuu doono waa kuu soo jeedinaya wanaag buu qalbigiisa gelinaya kuwa doonana waa kaa jeedine waxa weye allihii subxaana qaadirka ayaa arrintaa ogooda haddana markaa waxa weye wanaagga kaloo loo galay tawraad iyo injiil iyo kulli wax walba ayaa allihii subxaana qaadirka intuu baray waxa weye markaa waxa weye lagu hanuuniyey oo wanaaggaas oo dhan la siiyey waatuu u caddeeyey marka nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa wuu caddeeyey markii waxa weeye la hadleeyey qoomkiisii wuu caddeeyey oo waxa weeye markii horaa xataa loo sii sheegay maryama inuu ninkaani mucjiso yahay oo waxaa ka mid ahayd markii hore wa yucallimuhu alkitaaba walxikmata waltawraata walinjiil waxa weye ninkaan rasuul buu noqon doonaa bara reer bani israa'iil tawraad iyo injiil iyo wanaag oo dhan bara oo waxa weye diin u keeno lagu soo dejiyo ayuu noqon doonaa wa rasuula ilaa bani israa'iil annii qad ji'tukum biaayati min rabbikum aydii dheera qisooyinkooda o dhan marka halkaasuu u caddeeyey nabiyullaahi ciisa calayhi salaam waxaa ka mid ahayd marka markuu sheegay inuu rasuul ilaahi yahay inuu waxa weeye mucjisooyinkaa la siiyey kulli la siiyey waxaa ka mid ahayd inuu aakhirkii ku gebagabeeyey ina fi dalika la aayata lakum in kuntum mu'miniin arrintaasi waa aayad cad haddii aa wax rumaynaysa ilahay marka wuxuu yidhi wa musaddiqan lima bayna yadaya min atawraati macnaha waxaan rumaynayaa buu yidhi ciisa waxyaalihii iga soo horreeyey towraad ayaan rumaynaya walin uxila lakum bacda aladii xurima calaykum waxaan idiin xalaalaynayaa waxyaalihii laydinka xarimay qaar ka mida haye wanaaggaas oo dhan baan idiin wadaa ee ilaahay ka cabsada oo waxa weeye qaata oo waxa weeye diintan waji'tukum biaayati min rabbikum fattaqu llaha wa waxaan idinla imid aayad cad oo ilaahay xaggii ka timid ee qaata ina allaha warabbi wuu caddeeyey wuxuu yidhi macnaha aayado cadcad ayaad idiinla imid oo ilaahay xaggi ka yimid haddana markaasu u sheeg wuxuu yidhi ina allaha wuxuu ku gebagabeeyey wuxuu yidhi ina allaha rabbii wa rabbukum facbuduuhu hada siraatu mustaqiim macnaha allihii subxaana qaadirka ahaa rabbigayga iyo rabbigiinuba waa allah ilaahay caabuda marka oo waxa weye jidkaa toosan oo mustaqiimkaa ku toosnaada ilahay waxau yihi falama axasa ciisa minhum lkufra markuu dareemay marka inay gaaloobeen oo waxa weye ay gaalnimo u bateen oo reer bani israa'iil ay ku gaaloobeen nabiyullahi ciisa ayuu waxa uu yidhi qaala man ansaarii ila allah yaa ii gargaaraya oo waxa weeye jidka xaqaa iigu gargaaraya oo i maaragtay ii hilinaya ayuu la hadlay qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llah xawaariyiintii baa hadlay waxay idha annagaa kuu gargaaraynoo diyaara oo waxa weye jidka ilaahay u taagan aamanaa billahi washhad biannana biannaa muslimuun ka markhaanti noqo baa layidhi inaanu hogaansanay oo muslimiin nahay annagaana kuu hiilinayno kuu gargaarayn rabbanaa aamanaa bima anzalta watabacna arasuula faktubna maca ashaahidiin haddana markaas ayaa allihii subxaana qaadirka ay baryeen oo yidhahdeen xawaariyintii intii islaamtay waxay yidhahdeen annagu ilaahay baan rumaynay rasuulkaagiina waan rumaynay waana raacnay ilaahay waxa weye arrintaa ka markhaati noqo intii gaalowdeena laakiin wamakaruu wamakaru la wamakara allahu wallahu khayru lmaakiriin intii gaalowdeen laakiin waxay isku dayayeen siday dhagar ugu sameeyaan oo nabiyullahi ciisa ay u dileen qaala ibnu kasiir raxima allah waxa uu yihi kaanat mucjizatu kullu nabiyin fii zamanihi halkaan faa'idu keenay ibn kaثiir raximah llah aad bu maratay wuxuu ahaa nin cajiiba raxmat ullahi calayh ilahay ha ka raali noqdo naxariistiisana ha siiye wuxuu yihi kanat mucjizatu kulu nabiyin nebi kasta mucjisada la siiyo macnaha halkaan waxaa laga yaabaa inay dadka qaarki yidhahdaan maxaa nabiyullahi ciisa inuu dad dhintay soo nooleeyo inuu waxa weeye qof caa caafimaadiyo inuu waxa weye arrintaas dhan maxay maxaa intaasoo dhan loo siiyey nebiyadii kale lama siinin wuxuu leeyahay marka ibnu kasiir baa inooga jawaabaya wuxuu leeyahay kaanat mucjizatu kuli nebiyin nebi kasta mucjizada la siiyo waxay ahayd maaragtay fii zamaanihi mi bima yunaasibu ahla dalika zamaan xilligaa dadka joogay wixii ku haboon oo waxa weeye aynan la imaan karin oo ayna samayn karin oo ay la ogyahay inay caajis ka noqonayaan baa nebiga la siin jiray mathalan bal ufiirso tusaalahan wuxuu yidhi nabiyullahi muuse calayhi salaam mucjisadii la siiyey waxay ahayd inay maaragtay ul halaq noqonayso oo wax walba cunayso gacan ololaysa oo nuur ka baxayo mucjisay ahayd waxay leeyihiin marka xilligii eh, nabiyullahi eh, muuse calayhi salaam waxaa joogay niman saxaro ah oo dadka sixira oo ulaha wax soconayaoo bahla'a ka dhiga haddaba marka si sixirkoodii loo burburiyo oo dadkii u ogaadaan inay waxaanay sixir ahayd laakiin ninkaani wax xaqiiqaa la yimid ayaa waxaa la siiyey ul wixii iyagu ay sheeganayeen oo kale waxaa la yidhi marka warkaasi sixirkii aad sheeganayseen ushaasoo kale la imaado wataa waa soconaysa waa halaq marna waa ul hayla la layidhi haddaad sixir taqaaniin haddaad wax garanaysaan waa la imaan kari waayeen markaasay nimankii saxaradaa waxay ogaadeen arrintaani inay tahay mucjizatan waxa weye min cindi illah mucjize inay tahay markaasay rumeeyeen laakiin haddii wax kale la siin lahaa muran bay ka keeni lahayeen laakiin markay ogaadeen arrintaani mucjize inay tahay oo arrintaani aynan sixir ahayn markaasay hadda hoggaansameen oo yeeleen oo waxa weye ay isdhiibeen way u fiirsa haddana waxay leeyihin marka culummadu nabiyullaahi ciisa calayhi salaam xilligiisii waxaa badnaa dadka dhakhaatiirta oo wax sameeya oo waxyaalo cajiiba mar walba soo saara oo waxa weye cilmi bay sheegteen oo waxay ahaayeen ba leh dad xabaaro lahoo markaas xilligii reer bani israa'iil iyo yahuudda iyo waxbay samayn jireen oo adduunka tadawur baa ku dhacay hay oo waxa weeye caafimaad iyo waxyaalo badan waxbay sheegan jireen inay cilmi gaareen waayahay baa layihi cilmi baa gaarteen waa ka nabiyullaahi muusa qof dhintay buu nabiyullahi ciisa qofkii aad dawayn weydeen oo waxa weye barafku ku dhacay isagaa dawaynay kii indhahalaa isagaa dawaynay shimbir buu samaynay waa kane haddaad dhakhaatiirtihiin oo cilmi leedihiin sameeya waxaan oo kale waa caajiseen marka ma awoodi karaan barafkii inay daweeyaan ma awoodi karaan inay sameeyaan cuduradii qofkii daweeyaan waxa weye markay mucjisay ku noqotay arrintii waxoodii marka inay been tahayba inayn waxba samayn karin baa la ogaaday laakin nabiyullahi ciisa arrintiisu ay tahay mucjisatan min cindi illah ayaa la ogaa sidoo kale xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii laga soo dhex saaray quraysh qurayshtu waxay ahaayeen niman fusaxa ah oo ahlu kalaam ah balaago ah aad iyo aad gabayada iyo shicir waxa wey aad ugu dheereeya oo waxa weeye lagu ku caanbaxay bay ahaayeen balaaga macnaha niman aad ugu cod kara oo hadalkooda sameeya kabacdi markii ay noocaa ahayd laakin cilmi kale ma ay lahayn sixir ma aqoon eh, cilmi kale ma aqoon oo maadiya laakin keliya waxay ahaayeen inay maaragtay gabaygaas gabaygaasay ku fahmi jireen waayahay waxaa la siiyey marka mucjisa qur'aanki oo waxa weeye ay kalaamkoodiiya oo luuqadoodiiya oo waxa weeye kii ay ku wada hadlayeena oo xuruuftii iyagu ay kalaamkoodu ka koobnaa ka kooban oo waxa weeye alif laga bilaabo ilaa ya waa xuruuftii ku wada hadlayeen la imaadaa la yihi qur-aankan oo kale marka haddaad fusaxa tihiin oo gabay taqaaniin oo kalaamaa taqaaniin la imaada qur-aankan oo kale haddii kale isdhiiba oo ilaahay xaggiisa u hogaansama ninkaani waa nebi marka faa'idadaasaa ku jirta bay dhaheen wuxuu leeya ibnu kathiir marka faa'idadaasaa ku jirta in nebi walba la siiyo mucjisooyin gaar ah waxaana la eegayaa oo ilaahayga eegaya subxaana qaadirka xilligaa dadka jooga bal waxa ay ugu sarreeya oo ay deliishanayaan oo ay sheeganayaan si dadkoodan cilmiga sheeganaya loo cajisgeliyo oo wixi ay ula imaan waayaan marka ay isdhiibeen hadda nabiy llahi muusa markii ay saxaradii hoggaansameen dadkiina waa hoggaansameen marka sidaa daraaddeed ayay ku dhacday marka in arrintaa la sameeyo waatuu ilaahay lahaa la imaado qur-aankan oo kale markii la yidhi laa yaatihi lbabilu min bayni yaday walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid qur-aankaasoo waxa weeye aan wax khalada ku jirin oo waxa weye aan dhibaato iyo khalad iyo midna ka hor imaanaynin baatila la waxa weeye ayaa lagu soo dejiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam markaasaa la yidhi jinni iyo insiba intay isku tagtaan la imaada hal suuradoo kamida ah. lamida ah. suuradda ugu yar xataa ama qulwala ama wax lamida ah, la imaada toban aayadood hal aayad ma keeni karaan kulligood waa ka caajiseen iskuma aydayin waayo waxay ogaadeen kalaamki ilaahay inuu yahay kalaamkan oo arrintaani ay mucjiso tahay bal waxay isku dayeen si kale inay uga hortagaan iyo dagaal iyo dhibaato laakiin iskumay dayeen inay kalaamkaaso kale la yimaadaan waay haddana ilaahay uu ka naafiye waxaa la yidhi fain lam tafcaluu walam tafcaluu ma samayn kadhaan baa la weligiin haddaad si kasta yeeshaan fattaquu naar alatii waquudha annaas walxijaara war naar ka cabsadaali ma samayn kadhaan arrintaani qaala ibnu katiir raximullah wuxuu yidhi walmaqsuud waxa wey ana ciisa calayhi salaam ilaahay waxa uu siiyey mucjizo mucjisadiina markuu u caddeeyey dadkiisii oo waxa weye uu tusay ayaa gaaladii intii gaalada ahayd oo yahuuddii ku gaaloobeen waana diideen sidii qurayshba nebiga in badan ay ugu gaaloobeen ayay iyagiina diideen kabacdi waxaa markaa xawaariyiintii dadkii saalixiinta intii wanaagsanayd ayaa raacday oo rumaysay oo hareeraha ka istaagtay oo waxa weeye difaaciisa iyo inay waardiyeeyaan galay wuxuu yidhi markaa kabacdi markaase waxay sameeyeen yahuudi inay isku dayaan marka siday ku deli lahaayeen ninkii boqorkaa oo xilligaa haystay ayay ka qaadhiciyeen ninkaan in la dilo oo waxa weeye ninkaan la dilo waan dilay bay dhaheen marka oo waxa weeye waxay sheegteen inay dileen laakiin arrintaas ilaahay subxaana qaadirka ayaa ka badbaadiyey waay waxau leeyahy marka arrintaa ma ay dilin ilahay subxaana qaadirka ayaa ka badbaadiyay farafacahu allahu ilayhi ilahay baa kor u qaaday waxa weeye wa alqaa shabahahu cala axadi asxaabihi faakhaduuhu wa qataluu waa inoo imaan doonta waxay leeyihiin habka lagu dilay waynu keeni doonaa lakin ibnu kasiir wuxuu leeyahay macnaha dadkii meeshii joogay nin ka mida ah, ayaa waxa weeye sifadii iyo tilmaantii nabiyullahi muusa nabiyullahi ciisa sawirkiisii ilaahay u bedelay nabiyullahi ciisana waa la kor yeelay kabacdi markaasay ninkii kaxaysteen oo ninkii dileen wahum yactaqiduunahu annahu ciisa iyagoo moodaya inuu ciisa yahay sidaa daraaddeed marka ayaa qowlkaas ayuu ahaa wamakaruu wamakara allahu wallahu khayru lmaakiriin iyagu waxay raadinayeen habkay ku deli lahaayeen laakiin ilaahigii subxaana qaadirka ayaa ka badbaadiyey marka intaan nabiyullahi ciisa aynu u gudbin koryeelkiisa waxaynu soo qaadanaa qodobka afar iyo tobnaad oo odhanaya dikru ma jaa fi fi bishaarati ciisa calayhi salaam bimuxamedin sala allahu alayhi wasalam nebi ciise calayhi salaam wuxuu ugu bishaareeyey reer bani israa'iil inuu imaan doono nebi maxamed alayhi salaatu wassalaam qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi waid qaala allahu ya ciisa bna maryam waid qaala ciisa bna maryam buu yidhi waidqaalahu maaha waid qaala ciisa bnu maryam ya bani israa'iila inii rasuulu llahi ilaykum waxaan ahay rasuul ilaahay iikiin soo diray musaddiqan rumaysan limaa bayna yadaya min atawraat towraad waa rumaysnahay wa mubashiran waxaan idinku bishaaraynayaa birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed rasuul iga dambeeyo imaan doona oo axmed la yidhaahdo waa nebiga magacyadiisii axmed iyo moxamed iyo waa nebi moxamed calayhi isalaatu wassalaam ilahay wuxuu yidhi falama ja'ahum bilbayinaat qaluu hada sixru mubiin marka markii ay bayinaadkii u yimid marka qowlkaa ma waxaa laga wadaa markuu nebi maxamed bayinaadkii ula yimid ayay yidhahdeen waa sixir mise waxa weeye markuu nabiyullahi ciisa u sheegay ayay yidhahdeen waa sixir hadhow baynu cadaynaynaa aqwaasha culummada ilahay wuxuu yidhi waman adlamu miman iftara cala allahi alkadiba wa huwa yudcaa ila alislaam wallahu la yahdi lqowma alimiin yaa ka daalimsan oo ka dulmi badan qof allihii subxaana qaadirkaa loogu yeeray haddana been abuuranaya oo dhaalim weye kaas weye yuriiduuna liyudfi'uu nuur allahi biafwaahim wallahu mutimi nuure walaw karaha alkaafiruun aayad kale ilahi waxa uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah nebi maxamed iyo mu'miniintii macnaha mu'miniintii baa lala hadlay ilaahaygii subxaana qaadirkaa noqda baa la yidhi ansaartii ilaahay oo waxa weeye diinta difaacayey oo ilaahay iyo diintiisa iyo nebiga uhiilinayey kama qaala ciise bnu maryam suu nabiy llahi ciisa u yidhi lilxawaariyiina man ansaara ila allah qaala alxawaariyuuna nanu naxnu ansaar llah annagaa waxaa nahay bay dhin ansaarta ilaahay faaamanat daa'ifatu min bani israa'iil wa kafarat daa'ifa faayadna aladiina kafaruu ala faayadna aladiina aamanuu calaa caduwihim faasbaxuu daahiriin fi suurati sab ilahay aayadaha wuxuu inoogu caddeeyey inuu nabiyullahi ciisa calayhi salaam qowmkiisi la hadlay waxau leyahy ibnu kathiir nabiyullahi ciisa calayhi salaam wuxuu ahaa khatimu anbiyaai bani israa'iil waxaa lagu khatimay nebiyadii reer bani israa'iil ayaa lagu khatimay markii marka lagu khatimay oo waxa weeye arrintiisii uu gebageba yahay ayuu wuxuu istaagay isagoo u khudbaynaya reer bani israa'iil maadaama uu yahay khatimu alambiya ayuu maratay reer bani israa'iil u khudbeeyey wuxuu yidhi war waxaan idinku bishaaraynayaa nebi imaan doono oo iga dambeeya sifadiisii buu u sheegay uu tusaaleeyey waxa weye diimahoodii ku tiilay sifadii o dhan buu u sheegay war markaad aragtaan si aad u ogaataan inuu nebigii yahay aan idinku bishaareeyey raaca sifaatkaanuu leeyahay baa lidi ilahay baa kitaabka qur-aankaa ku caddeeyey aladiina yatabicuuna arasuula annabiy alumiy kuwa raacaya rasuulka nebiga oo ummiga ah ummi waxa lahay qofka waxna qorin waxna akrin yajiduunahu maktuuban cindahum fi tawraati walinjiil marka sifaatkii nebiga waxay ku qoraayeen injiil iyo tawraat ayay ku caddaayeen marka maadaama halka ay ku caddaayeen ayuu nabiyullahi ciisa u caddeeyey oo yihi raaca nebigaa markaad aragtaa waxaa sifaadkiisii ka mid ah marka ya'muruhum bilmacruuf wayadhaahum can ilmunkar wayuxilu lahum alطayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'i waxaa sifaadkiisii wanaagu amraya xumaantuu ka nahyinaya wanaagoo dhan waxyaalaha xalaasha ah oo dayibaadka ah fiican buu u xalaalaynaya wuxuu ka xarimaya waxyaalaha xun wayadacu canhum israhum walaklaal alati kanat calayhim waxyaalihii dhibta ku ahaa oo lagu waajibeeyey buu ka dejinaya oo diintaani waa diin fudud oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan ilahay wuxuu yidhi faladina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuhu waاtabacuu nuura aladi unzila macahu ulaa'ika hum lmuflixuun kuwa rumeeya oo u gargaara oo waxa weye nebiga raaca kuwaa weeye kuwa wanaagsan oo hanuunay oo khayr oo dhan helay qaala waxau yidhi ibn kahiir raximahullah waxaa laga warinayaa wuxuu yidhi moxamed ibn isxaaq wuxuu wariyey macnaha isagoo ka warinaya khaalid ibn macdan can asxaabi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam waxay yidhahdeen annahum qaalu waxay yidhahdeen ya rasuul allah akbirnaa can nafsika naftaada nooga waran qaala wuxuu yidhi nacam ana dacwatu abi ibrahim anugu waxaan ahay dacwadii baryadii nabiyullahi ibrahim waa markii uu istaagay xaramka dhisay uu yihi rabbana wabcad fiihim rasuula minhum fi suurati baqara wuxuu yidhi marka dacwadii nabiyullahi ibraahim baana wa bushraa ciisa nabiyullahi ciisana waa ii bishaareeyey oo bishaaradii ugu bishaareeyey reer bani israail anu ahaa wa ra'at ummii xiina xamalat markaan uurka aan gala maratay uurkayga yeeratay oo waxa weeye uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uurka hooyadii ku jiray ayay waxay aragtay kaannahu kharaja minha nuurun adaa'at lahu qusuura busra min ardi sham makay joogtaa uurkii bay yeeratay waxay ku riyootay oo riyo ku aragtay iyadoo nuur ka soo baxay oo ay dhashay wax nuur nuura ah. kabacdi markaa ilaa iyo sham iyo meel walba isiiyey ayay ku riyootay xadiidkaana waa xadiis saxiixa oo isxaaq baa wariyey iyo xaakimna waa wariyey wa qaala saxiixu lisnaad waafaqahu dahabi xaakim wa waafaqahu ashaykh albani raximah llah waxa una yihi wahuwa kama qaala marka waa xadiis saxiixa fi silsilati axaadiis saxiixa kun iyo shan boqol afartan iyo lix ayuu ku cadeeyey iyo waxa weeye ibn xibaanna waa wariyey iyo waxa weeye saxiixu siira annabawiya sheikh albani safxada maaragtay saddex iyo toban waa saxiixu siira waa kitaabuna dhamaystirin oo waxa weeye yar in yar uu ka sameeyey nebigu e, e, e, sheikh albani raximahullah uu ka dhintay wey isagoo dhamaystirin siiradii bidaaya wanihaaye ibn kathir isagoo wada ayuu ka dhintay raximahullah way qaala ibn kasiir llah waxa uu yidhi nabiyullahi ibraahim markuu beytka dhisay ayuu ilaahay beryey oo rabbigii subxaana qaadirkaa wuxuu ka beryey rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum rasuul ka mida ah ilaah usoo saar walama intahat nubuwatu ciisa bani israa'iil ciisa markay ciisa ku dhamaatay ilaa ciisa ayuu istaagay oo waxa weye u khudbeeyey reer bani israa'iil oo u caddeeyey inuu nebi imaan doono nebinimadiina reer bani israa'iil ay ka dhammaatay ee nebi uu imaan doono waana moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmuطalib waxa weeye oo nebiga calayhi salaatu wasalaam min sulaalati ismaaciil ibni ibraahim alkhaliil calayhim asalaam qaala allahu tacala ilah waxa uu yidhi falama jaahum bilbayinaat maxaa laga wadaa aayaddaa bilbayinaat hada sixru mubin wuxuu yidhi ibnu katiir waa suurtagal in laga wado ay ilaa ciisa markuu ciisa ula yimid bayinaadkii ayay yidhahdeen saaxiib baa tahay waana suurtagal in laga wado ay nebi maxamed markuu ula yimid reer bani israa'iil diintii xaqahayd ay yidhahdeen waa saaxiib uma bacda dalika allihii subxaana qaadirka ahaa wuxuu inoo caddeeyey oo inagu booriyey inaynu diinta u gargaarno oo nebiga rumayno oo diintan xaqa aynu raacno sidaas aayaddaa dheer yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah ilaa aakhir alaaya ayaa ilahay inoogu caddeeyey aayadaha waxaa loo baahan marka sidii ansaartu u yihaahdeen nebi ciise markuu ka dalbaday gargaarka iyo inay u gargaaraan in waxa weeye diintan loogu gargaaro oo qof walba ku dadaalo diinta islaamka inuu xun ka qabto yacni markuu nabiyullahi ciisa ugu yeeray reer bani israa'iil waxay yihahdeen annaga ayaa u gargaarayna oo waxa weye saxaabadiisii weyn waa nimankii xawaariyiinta ah saasoo kalea marka la rabaa siday saxaabadiina nebiga ugu gargaareen oo ugu dadaaleen oo ula shaqeeyeen ayaa la rabaa qof walba oo islaama meel walba diinta ka soo gaaro inuu wax ka qabto ilaahay wuu caddeeye wuxuu yidhi waxa weye qaarna way rumeeyeen oo waxa weeye fa aamanat daa'ifatu min bani israa'iil wa kafarat daa'ifa qaarna waa gaaloobeen qaarna waa rumeeyeen markay dagaalameenna intii muslimiintaad ayaa guulaysatay oo ilaahay wanaagiisa ku ayiday iyo waxa weye guushii siiyey waxa weye ilaa yowma alqiyaamana waad aragteen yahuudda iyo nasaarada nasaarada ayaa wanaagsan oo waxa weeye xoog badan oo waxa weeye si walba nasaarada u wanaagsan waayo alihii subxaana qaadirka ayaa waxa weeye guushii iyaga siiyey markay qoladii kale yahuudi ku gaaloobeen oo waxay nabiyullahi ciisa yidhahdeen waa dilay allihii subxaana qaadirkaana waxa uu yidhi inayna dilin isagoo caddaynaya id qaala allahu ya ciisa ya ciisa inii mutawafika wa raaficuka ilaya ومطهرka min الذينa kafaruu وجاacل الذينa tabacuuka فوقa الذينa kafaruu ila yوم القيامة haddaba marka ilaa iyo qiyaama saaca yahuud iyo nasaara waxaa awood badnaanaya oo waxa weeye haysanaya oo waxa weye mar walba ka fiican niman la yidhaha nasaarada bi subxaana qaadirkaaba u ballan qaaday inuu yidhi wajaacilu aladiina tabacuuka kuwii ku raacay oo waxa weeye adiga dariiqaaga raacay ayaanu ilaa iyo qiyaama saaca ka sarraynaya oo waxa weye kuwii gaaloobay lakin de waa intii raacday nabilahi muuse xaq ku raacday lakin kuwii aan xaq ku raacin hadda markaa waxa weeye baatil bay ku wada socdaan wuxuu yihi fa kullu man kana ilayhi aqrab ibnu kahiir wuxuu yihi mar walba intii u dhow nabiyullahi ciisa diintiisii ayaa kuwa kale ka wanaagsan bu yidhi oo waxa weye sidaa daraaddeed marka dadkii muslimiinta ahaa markay nabiyullaahi ciisa u dhowaadeen diintiisii oo nabiyullahi ciisa ay u dhow yihiin iyaga ayaa markaa u dhow ama waxa weeye wixii kale waxay ku jiraan markaa khasaara waayo nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam iyo intii rumaysay ayaa ciise iyo dariiqiisii iyo waxa weeye nebiyadii oo dhan dariiqoodii haya waxa weeye ilaahiygi subxaana qaadirkaa naga mid dhigo hana nagu sugo haddaba qowlkaa waxaa inooga caddaaday nabiyullahi ciisa inuu bishaareeyey oo nebi maxamed ugu bishaareeyey inuu imaan doono reer bani israa'iil ugu bishaareeyey oo waxa weye arrintaasi waa arrin sugan wey qodobka shan iyo toban waxaan ku keenaynaa dikru khabari ilmaa'ida xeeradii reer bani israa'iil ay dalbadeen oo nabiyullahi ciisa lagu soo dejiyey ayaynu halkan ku keenayna qaala allahu tacala ilahi waxau yidhi id qaala alxawaariyuuna ya ciisa bna maryam hal ystadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idaa min aلsama qaala اtaqu llah in kuntum muminiin nimankii xawaariyiinta oo mu'miniinta ahaa ayaa nabiyullahi ciisa waxay ka dalbanayaan in xeere loo soo dejiyo oo waxay yidhahdeen ilaah ma awoodaa inuu xeere noo soo dejiyo oo waxa weye aanu aragno ilaahay ka baqa buu yidhi waa maxay waxaad ilahay weydiinaysaa qaaluu waxay yidhahdeen nuriidu an naakula minha waxaan rabnaa cududaar bay la yimaadeen inaanu cuntadaa cunno ilaahay samada ka soo dejiyey wa ina quluubunaa qalbigayduna ku dego wa naclama an qad sadaqtanaa wa nakuna calayha min ashaahidiin aan arrintaa rumayno oo waxa weyaan ogaano inaan run sheeg tahay oo aan ka markhaati noqonno mucjisana ay noo noqoto qaala ciisa bnu maryam nabiyullahi ciisa baa hadlay allaahuma rabbana anzil calayna maa'idata min asama markay u cududaarteen bu ka aqbal markay diideen oo yidhaha ilaa wailaa waa rabnaa ayuu ilaahay baryey marka ilaahu noo soo deji buu yidhi maa'idatan ay xeero min asama oo cunto macnaha xeero cunta ka buuxiyo samada nooga soo deji takunu lana noo noqota ciidan liaweynaa wa aakhirina macnaha ciid noo noqota maalin ciida oo waxa weye aan ciid ka dhigano ilaa iyo waxa weye kuwayga hore iyo kuwayga dambaba wa aayatan minka iyo mucjisana ah warzuqnaa waanta khayru raasiqiin ilaahu nagu irsaaq adaa waxa weye ugu khayr badan kuwa wax risaaqo wax bixiye qaala allahu inii munaziluhaa calaykum ilaahay waa ajiibay waan idinku soo dejinayaa laakin bishardi faman yakfur bacdu minkum fa inii ucadibhu cadaaban laa ucadibhu axada min alcaalamiin qofkii ku gaalooba oo reer bani israa'iil ka mid a ah, waxaan cadaabayaa cadaab adag oo aan dadka kale la cadaabin qaala ibnu kahiir raximahullah waxa uu yihi allihii meeshaan waxay ku sheegeen buu yihi nimanka mufasiriinta ah aataar badan sida cabdullahi ibnu cabaas iyo laga wariyey salman alfarisi camaar ibnu yaasir iyo gayruhum min asalaf waxay yidhaahdeen ana ciisa calayhi salaam amara alxawaariyiina bisiyaami talaatiina yowman soddon beri sooma buu yidhi oo soom baa la amray markay dhammaystireen oo soddonkii beri soomeen ayay waxay yidhahdeen muusow eh, ciisow waxaan rabnaa ilaahay inuu soo dejiyo samada nooga soo dejiyo xeelo aanu ku ciidno oo maanta ciidda noo noqota waxa weeye arrin maaragtay aanu ku khatimno soonkayadii oo aanu cunto ka cunno oo waxa arrintaasaan kaa rabno qalbigayguna ku dego oo aanu noqonno idminaanu lqalbi soomkayagiina aanu ku khatimno fa wacadahum ciisa wuu waaniyo wuxuu arrintaa iska daayay war ilaahay ka cabsada war ma wanaagsan arrintaasi ana xujeeda ku noqonaysa xaqeedana kama bixi kartaa maya bay yidhahdeen waa ka baxaynaayo ilaahay noo weydiiyey ilaahay buu weydiiyey waxay yidhahdeen nabiyullahi ciisa waa istaagay ilaahay buu salaa wuu tukaday intuu isdahiray ilaahay buu beryey samadiibay ka soo degtay xeeradii waasan buu yidhi ibna kathiir raximahullah xeeradii waa soo degtay waa soo dhawaataa daruurtay ka soo socotaa malaa'ig baa wada hadba way soo dhawaanaysaa markay soo dhawaataba nabiyullahi ciisa ilaahay buu barya ilaahay waxaad nooga dhigtaa raxmatan laa niqmatan ha nagu cadaabin ilaahayow nooga dhig raxmad iyo naxariis leanna waxaa dhici karta in cadaab looga dhigo sidii qoladii maaragtay maaragtay qoladii huod oo kale waxa weeye maaragtay reer caad oo kale ra ra'w caarida mustaqbila awdiyati qaaluu haadaa caaridu mumdiruna markay arkeen roob soo hareereeyey oo guryahoodii soo qaabilay aynaa roob baa noo da'aya hadhowna cadaab buu ku noqday oo iyagoo dhan lagu halaagay marka nabiyullahi ciisa waa cabsaday oo wuxuu yidhi ilaahay oo nagu cadaabin ilaahay oo nooga dhig wanaag markay soo degtay iyadii oo daboolan ayaa nabiyullaahi ciisa bismillaahi intuu yidhi ka qaaday baa layidhi daboolka oo waxa weye halkaa markaa la cunay intii ku gaalowdayna hadda allihii subxaana qaadirkaa cadaab iyo wuxuu ugu talagalay oo waxa weye loo diyaariyey intii mu'miniintaada rumaysayna idmiiraan alqalbi bay ka qaadeen iyo wanaag iyo inay rumeeyeen oo markaa waxa weye ay halkaa aad iyo aad arrintii ay waxa weye iimaan uga qaaday marka xeeradaasi waa xeero sugan oo nabiyullahi ciisa xilligiisii soo degtay samadana ka soo degtay mucjiza min allahi bayna ahayd oo waa arrin sugan wey qodobka la eegtama waxaan kusoo qaadaynaa dikru jumlati min khasaa'isihi waxa weeye wai waxikamihi xikmaddii nabiyullahi ciisa waxyaalihii laga dhaxlay iyo waxyaalihii wanaagga ah oo ka tegey baynu bal halkaa qayb kaga soo qaadaynaa kalaamkiisii wuxuu yihi ibnu kathiir waxaa laga wariyey ibnu wahab can sulayman ibnu bilaal waxaa laga warinayaa can yaxya ibnu saciid waxau yihi kaana ciisa yaquulu ucburuu fi dunya walaa tacmuruuha war adduunyada ka gudba oo ha camirinina macnaha adduunyada ha israacinina waxyaalaha xikamka weeye macnaha waxyaalihii ciisa laga dhaxlay inay nebi walba waxyaala xikam ah oo dadkiisu ka dhaxlaan baa jiray war adduunyada ha isku mashquulinina ee ka gudba buu oran jiray bali oo adduunyada aakhira camira wuxuu kale oran jiray xubu dunya baa li ra'su kuli khati'a macnaha waa kalaam xikama laakin ma sugna oo nabiy ciisa inuu kalaamkan wada yiri adilo saxiixa looma hayo taariikhda unbaa lagu keenay laakin hadda waxaan usheegaynaa sheegaynaa can bani israail walaa xaraj macnaha waxaani waa waxyaale kulli diinteena waafaqaya marka markii la yidhaahdo war adduunyada ha israacinina dee diinteenna maaragtay way waafaqaysaa waxa inama alxayaatu dunya lacibun walahw ha israacinina marka inama dunya xulwatun khadira buu yihi nebigu ka digtoonaada adduunyada fataqu dunya marka aahaartan oo dhan waxay waafaqayaan diinteena we wuxuu leeya marka adduunyadu qofkii muuminkaha ah dhib bay gelinaysaa dembi iyo dhibaato o dhan bay qalbigiisa ku abuuraysaa hadduu shahwaadka adduunyada raaco waxaa kaloo ka mid ah xikamkiisi inuu yihi yabna aadam addaciif ittaqi llaha xindama kunta bilow aamigaagan daciifkaan meel alla meesha aad joogto ilaahay ka cabso wa fi dunyaa daciifan dayfan adduunka marti ku noqo watakid ilmasaajida baytan masaajidda ilaahayna guri ka dhigo ay macnaha daa'iman masaajidka u badnow oo waxa weeye cibaadada iyo waxa wanaagga iyo salaada masaajidka yaan lagaa waayo waayo wacallim caynaka albokaa ishaadana oohinta bar oo waxa weye cabsida ilaahay la ow la oyin oo waxa weeye wa jasadaka asabra wa qalbaka atafakur qalbigaa jasadkaaga waxaad bartaa inuu sabro oo gaajada iyo dhibaatada u sabro qalbigaagana waxaad bartaa inuu fakero oo waxa weeye ilaahay iyo aakhiro iyo wanaagga iyo waxa jira iyo ciqaabta kulli aad ka fekertid walaa tahtam ha ka fekerin birisqi hadin hadin maxaad cuni doontaa beriyaha ka fekeri allihii subxaanaqaadirkaa ah wixii uu kuu qoraad cunaysaaye ilaahay xaggi u go oo waxa weeye cibaadada iyo wanaagga ka feker wa qaala sufyaan thawri wuxuu yidhi qaala ciisa bnu maryam wuxuu yidhi laa yastaqiimu xubu dunya wa xubu alaakhira fii qalbi mu'min kamaa laa yastaqiimu almaau wannaaru fi inaa'in waxid macnaha qofka mu'minkaa qalbigiisa xubu dunya adduunye inuu jecel yahay aakhirana jecel yahay kuma kulmi kadho sida aan dab iyo naari meel ugu wada kulmi karin dab iyo naar meel kuma wada kulmi karaan haddaba marka qofka muminkaana saas oo kale qalbigiisu ama adduunyaad jeclaan oo adduunyaad u goyn ama aakhiraad jeclaan oo aakhiraad u shaqaysan wey wa qaala alacmash wuxuu yihi qaalat imra'atun liciisa qof dumaraa nabiy llahi ciisa waxay ku tiri tuuba lixijrin xamarak walisadiyin ardacak waxaa liibaanay caloosha lagugu qaaday e, maryamay ka wada hooyadaa baa liibaantay iyo naaskii aad nuugtay ee naaskii hooyada markaasuu wuxuu yidhi nabiyullaahi ciisa isagoo tawaaducaya duuba liman qara'a kitaab allah waatabic qofkii kitaabka ilaahay akriyey oo raacay ayaa liibaanay oo wanaag oo dhan usugnaatay iyo janniyo wanaag marka tuuba waxaa la yidhahdaa liibaantana waa la yidhahdaa shajarun fi ljananana waa lagu magacaabay oo waa sifa fi ljana ayaa laga wadaa ay macnaha janna waxay usugnaatay wuxuu yihi tuuba liman bakaa qofkii ooyey oo ku ooyey maaragtay dikri khati'atihi dembigiisi intuu xusuustay iyo khaladkuu galay ooyey marka wa xafida lisaanahu carabkiisana xifdiyey wawasicahu baytw xadiid xataa nebiga ka sugan ayaa arrintaas oo kale keenaya maaragtay wabki calaa khadiiatik nebigu waa tu lahaa ku oyi khalabka aad gashay walyasacku baytuka gurigaagu ha ku deeqo wabki calaa khadiiatik carabkaagana xifdi kulli marka waxay wada waafaqayaan adilo saxiixa inkastoo yihiin taariikh oo waxa weeye dee maaragtay aan loo haynin sanad saxiixa wuxuu yidhi duubaa licaynin baas naamat walam tuxadit nafsaha bilmacsiya waxa weeye waxaa liibaanay naf inta seexatay haddana aan naf naftiisa ugu sheekayn qofkii aan naftiisa ugu sheekayn macsi inuu sameeyo oo waxaasoo dhan ka digtoonaaday wa qaala abu muscab can malik waxa uu yidhi qaala ciisa bna maryam waxau yidhi calayhi salaam laa tukhiru alxadiida bidikri gayr illah bigayri dikr illah war ha badinina warka badan oo waxa weye aad hoga sheeke ha ku mashquulinina waxaa dikriga ilaahay ahayn dikriga ilaahay ku mashquula haddii kale aad wax kale ku mashquushaan fataqsuu fataqsuu quluubakum qalbigiina ayaa engegaya fa ina qalba alqaasi baciidun min allah qalbiga qalalan oo engegan oo macsida ku dhex jira dee ilahay xaggiisa waa ka fogya marka ku dadaala inaad dikriga ilaahay wadaan waxa marka arrintaa waa arrin cajiiba walakin laa taclamuun walaa tanduruu buu yihi fii dunuubi alcibaadi markuu xawaariyiintiisii la hadlayay baa layidhi wuxuu ku yidhi war ha eeginina markaad dadka dunuubtooda eegeysaan haddii maanta adiga ilaahay ku hanuuniyey oo wanaag ku siiyey oo diin ku baray ha oranin qofka markaan arko dembigiisa qof dembaabaya bal waxaan khaldan eega oo waxa weye adiga ha isdhihin kaanaba inaad macsuum tahay laakiin qofka markaad aragtid isagoo dembi ku jiro xumaan ku jira ilaahay u toobadkeen oo ilaahay uga badbaadi dheh oo ilaahay bari waxmad ullaha cala alcaafiya ilaahayna waxa weye weydiista oo waxa weye kaga shukri naqa ilaahaygii kaa badbaadiyey waxa noocaasa iyo dhibaatada w wa qaala wahab wuxuu yihi qaala ciisa markuu culummadii la hadlayey oo nimankii culamaau suu markuu la hadlayay ayuu wuxuu yidhi yaa culamaaa suu kuwiinaan culummada sheeganayo dadka xun ahow ahlubidaca iyo waxa la a jalastum calaa abwaabi aljanna war jannadii baa dadka irida uga fadhiisateen falaa tadkhuluuha geli maysaan walaa tadacuuna almasaakiina yadkhuluunaha ee dadkiina hadda idinkiibaa dhuminaya oo dariiqii ka leexiyey oo dadkii faraha ka qaadi maysaan jannada ilaahay ha aadeen ha u har ilaahay ka baqo dadka sidaan ka daahay ina shara annaasi cinda allahi caalimun yadlubu dunya bicamalihi bicilmihi macnaha ilahay xaggi waxa ugu shar badan qof waxa weeye caalima oo ilaahay wax baray haddana adduunye ku raadinayo cilmigiisii oo waxa weye dhibaatadaas samaynay qaal ibnu kahiir wuxuu yidhi walaahaaru fi mili hada kahiiratun jiddan aad bay u badan yihiin waqad awrada alxaafid ibnu casaakir wuxuu soo guuriyey macsaakir alxaafid macsaakir wuxuu soo guuriyey minha طarafan saalixan waxa weye arrin aad u wanaagsan oo fara badan oo aad u wanaagsan tahay qofku inuu akriyo oo daalacdo oo waxa weye markaa qofku uu ku waansamo haddaba marka ikhwani fillah halkaa waxaa inooga caddaatay macnaha waxyaalihii xikamka ahaa oo nabiyullahi ciisa laga dhaxlay waxaasoo dhan waa xikam wey oo waxa weye waxyaalo wanaagsan oo qofka waxa weeye laga qaadan karo oo waxa weye markaa lagu baraarugi karo oo dadka lagu baraarujiyo weeye marka waxaa loo baahan yahay in lagu dadaalo arrimaha noocaasa oo qof walba uu isku dayo waxyaalaha xikamka iyo waxyaalaha wanaagsan inuu aad iyo aad ugu dadaalo oo waxa weye marka uu noqdo addoon ilaahay diintii ilaahayna iyo dariiqii xaqaahana ku taagan oo aad iyo aad ugu dadaala inuu noqdo insha allahu tabaaraka watacaala marka halkaas ayaan ku joojinaynaa haddii uu rabiidmo insha allah qeybtii ugu dambeysay ayaa inoo dhiman oo waxa weye aynu dib ka sharaxi doono haddii rabiidmo wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astafirka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamin